alxamdu lilaah rab alcaalamiin wsala allahu calaa muxamed wcala aali muxamed waslama tasliima kaiira waxaa inoogu dembeeyey mowduucii ku saabsanaa kalaamullah qur'aanku inuu kalaamkii ilaah yahay waa sheegnay matnigana waa inoogu qornay aayaadka qur'aanka waa sheegayaan inuu kalaamullah yahay inuu munazal yahoo la soo dejiyeyna aayaadku waa sheegayaan adilada wax ka mida waa tilmaanaa kalaamka ilaahayna waa sifo sifaadka ilaahay ka mida sifaadka ilaahayna makhluuqa maaha sifaadka ilaahay waa gayru makhluuqa oo sifadu cidday sifada u tahay bay taabic u tahayoo sifatu lmakhluuq waa makhluuqa sifatu lkhaaliqna waa hayru makhluuqa ciddii la abuuray ee makhluuq ah sifadoodu makhluuqo weeyi sifada khaaliquna waa hayru makhluuqa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen ruuxa yidhaahdaa man qaala alqur'aanu makhluuqun faqad kafar ruuxa yidhaahda aanku waa makhluuq waa gaaloobay waxay u yidhaahdeen waa gaaloobay inuu nusuusaha iyo adilada beeninaayo inuu sifadii ilaahay makhluuqo ka dhigaayo bimacnaa u ictiqaadinaayo inuu asmaadii ilaahay makhluuqo ku sheegaayo qur-aanku asmaadii ilaahayna waa koobsanaya waana kalaamuullah kalaamullaahina waa sifatullah waa sifo ilaahay adilada sheegaysa inuu hayru makhluuqa yahay laga qaadanayo laga istimbaadayaa waa badan tahay bacdi ka midana waa tilmaanay fitnatu khalqi alqur'aan in dadka lagu imtixaano lagu dhibo loo laqimo lagu khasbo casrigii cabbaasiyiintay soo baxday khulafadii cabbaasiyiinta qaar ka mida ayaa ku qancay warka baatilkaee odhanaya qur'aanku waa makhluuq ayay ku qanceen baatilkaasay qaateen oo ictiqaadiyeen dadkiina waxay ka dooneen in baatilkaa la ictiqaadiyo oo la qaato ayay ku khasbeen ku ilzaamiyeen culamo badan baa lagu imtixaanay mawduucaas ahlucilmiga qaarkood waa lagu garaaco waa lagu dhibaateeyey oo waa lagu xidhay qaar iyagoo xidhan oo jeelkii ku jiraa ayay ku dhinteen iyagoo xabisan ayay xabsigii ku dhinteen qolyahaa sidaa ku dhintay waxaa ka mida buwayti oo ardaydii shaafici ardaygii ugu weynaa ee khaliifada ka noqonayey ayaa ka mid ahaa waana saaxibu lmukhtasar mukhtasar lbuydi majliskii shaafici cidda khaliifada ka noqonaysay shaafici dabadii wuxuu ahaa buwayti isaga ardayda markaa ugu horreeyey arrinkaa waa lagu xabisay xabsigii baana ku dhintay culamo kalena saasi leeg bay ku dhinteen culammada lagu dhibay ee lagu xidhay ee lagu garaacay waxaa ka mid a alimaam axmed ibnu xambal waana sabray dhib badan baa arrinkaa loo mariyey dhib badan ayaa arrinkaa loo mariyey bacdi baa waxay yidhaahdaan shacbi baa la weydiiyey qur'aanku ma makhluuq baa marna waxay u nisbeeyaan shaafici marna waxay u nisbeeyaan shacbi markaasaa wuxuu yidhi bay yidhaahdeen towraad injiil qur'aanka zabuur suxufu muusa shantaasi waa makhluuqo tawriyu kaga baxaa la yidhio shantaasi markuu leeyahay shanta farood buu u jeedaa bay yidhahdeen laakiin qisada noocaasi shaafici iyo shacbi toonna kama sugnaa waayo fitnadii shaafici waa ka dambeysay fadlan can ishacbiy fitnadan dadka lagu imtixaanayo lagu khasbayo ee lagu dirqinayo ee cidda odhan weyda la dhibaataynayo waxay dhacday bacda mowti shaafici marka qisadu haba jirtee laakiin cidday ka dhacday shaafici ma aha iyo shacbi toonna waxaa laga yaabaa shaksun aakhar inuu yahay way jirtaa culammada qaarkood tawriya inay kaga baxeen way jirtaa culamo badani inay rukhsada qaateen ay yidhahdeen mukrahiin baynu nahay mukrahiin ayaanu nahay culamo badan baa qaateen oo yaxya ibnu maciin ka mid yahay oo culamo badan oo kale ka mid yihiin waayo markay arkeen in la dhibaataynayo oo lagu xidhayo oo lagu garaacayo ya oo dilka loogu hanjabayo waxay ta'awuleen ilaa man ukriha waqalbuhu muطma'inu biliimaan waxay dhahen mukrahiin baan maa imaam axmed waxay ula muuqatay xaaladdan ruqso inuu qaataa inayna u furnayn oo dad fara badani ay moodayaan ictiqaad saxan inay tahay oo laga yaabo inay saa ku lumaan isagoo majliskii lagu imtixaanaayey joogaa ayaa loo sheegoo la yidhi dadkii dabadday tuban yihiinoo waxay leeyihiin axmed muxuu ku jawaabay waraaqaha iyo qalimmada haystaan waxay ila muuqatay inay tahay wakhtigani wakhti jihaad waxa uu hadda ku jawaabana dad fara badani inay qaadanayaan oo ay sidaa u caqiidaynayaan saas aawadeed waa sabra ma ku adkaysa fitnadii wakhti dooray jirtay dhowr khulafo ayaa arrinkaa isaga dambeeyey saddex khaliifo akhiiran fitnadii waxay noqotay inay jabto ayay noqotay waxay sheegaan qisada ku saabsan adrami sheikh la odhan jiray in la imtixaanay isagoo xidhxidhan in khaliifadii loo keenay deedna munaadara iyo doodi ay ka dhacday khaliifada hortiisa ay ka dhacday sidaasaa arrinku ku jabay yidhaahdeen waa qisa macruufa qisooyinka taariikhda ah asaaniid xoog badani sida badan kuma yimaadaan waayo ictinaaga iyo dadaalka lagu dadaalayo taariikhaha lagu dadaalayaa ma badnaa saas aawadeed abwaabta noocaasoo kale waa laiska tasaahulaa markaa qur-aanku waa kalaamuullah waa hayru makhluuq qolyaha markaa lumay oo odhanaya aanku waa makhluuq odhanayaa waxyaalahay deliishadeen waxaa ka mid ah inay yidhahdeen qur'aankii waa shay allahu khaaliqu kulli shay wa khalaqa kulla shay maadaama qur-aanku shay yahay kulla shay buu soo gudagelayaa meeluu uga baxayaa ma jiro liannahu shay culammadu waxay yidhaahdeen sifaa xadfan kulla shayin makhluuq wa khalaqa kulla shayin ay kulla shayin makhluuq min sha'nihi an yukhlaq makhluuqna waxaa loo jeedaa ficlan buu abuuran yahay laga tilmaami maayee shay kastoo sha'nigiisu yahay in la abuuro ayuu ilaahay abuuray shanuha an yukhlaq sifadana in la xadfo haddii la garanayo way dhacdaa wamaa min almancuuti wannacti cuqil yajuusu xadfuhu wa fi nnacti yaqil waana la garanayo qariinadaa ku tusinaysa waayo allah waa mukhbarun canhu isagaa laga warramaya laga khabraya sifaadka ilaahayna waxay gudagelayaan isimka allah allah lama yidhaahdo daatun mujarada can isifaat lama yidhaahdo waa addaatu almuqadasa bisifaatiha daat llah bisifaati ayaa allah ku dhacaa marka kii laga warramayey in la yidhaahdo sifaadkiisii kuma guda jiraan ma dhici karto weji kale culamada qaar waxay kaga jawaabeen waa jawaab abulwafaa ibnu caqiil uu kaga jawaabay ibnu qayimna ka soo naqliyey jawaabtaasi waxay tahay abulwafaa wuxuu yidhi muctasiladu markay aayaddan deliishadeen waxaan ugu jawaabay buu idhi maa xasala bihi alikhbaaru waaliclaamu laa yadkhulu taxta alkhabar wixii ogeysiinta iyo warramistu ay ku xasishaa madmuunka khabarka ma guda gelaysa way ka baxsan tahay allahu khaaliqu kulli shay wa khalaqa kulla shay ikhbaarkii iyo iclaamkii uu ilaahay inuu ogeysiinaayo inuu wax walba abuuray baa ku xasilo ku dhacay ashyaadii la abuuray inay ka mid noqdaan iyagu ma dhici karto faa'iidada caynkaasa waxaa ka soo naqliyey abulwafaa ibnu caqiil waxaa ka soo raray alcalaamaة bn اlqayim fii badaa'icih badaa'ic اlfawaa'id ayuu ku soo naqliyey wاlbadaa'icu kasmihi badaa'ic ismun calaa musaman fawaa'id badan baa ku sugan kitaabkaas waa faa'idada uu kitaabka ku khatimay ee ugu dambaysa ibnuqayim wuxuu yidhi waan u fiirsaday qaacidadaa uu sheegay abulwafaa ibnu caqiil daliilkeeda qur'aankaan ka helay daliilkeeda qur'aanka ayaan ka helay oo maryama markay tidhi innii nadartu lilraxmaani sawman falan ukallima alyowma insiya maalintii way joogtaa waxaanay leedahay falan ukallima alyowma insiya saasaan ku nadray hadalkani waa hadalkay ku ogeysiinaysoo ku sheegaysay oo ikhbaarku ku dhacay madmuunkii khabarka ma soo gudagelayo way hadashoo nadarkeedii xinsi baa uga yimi la odhan maayo oo waa tan maalinta gudaheedii hadashay alyawmana siday dalabatulcilmigu garanayaan waa cahdi xuduuri ah maalintii waa la joogaa maryami nadarkeedii miyay jebisay oo halkaa dembi miyay ka xambaaratay ila waa tan maalinta gudaheedii hadashay maya kan ikhbaarkii iclaamkaa ku xasilay wixii ka dambeeyey u dhacaysaa iyadoo madmuunkii khabarka ma soo gudagelayso misaal kaloo sii jilcinaya aan ku siyaadinno ninbaa xaaskiisii wuxuu ku yidhi maala in kallamtuki اlyawma fa anti طaariqun gabadh yahay maantadan haddaan kula hadlo waad iga furantay ma furantay la hadaliy maalintiin waa la joogaa ma furantay in kallamtuki اlyawma fa anti طaariqun buu yidhi maalintiina wuu joogaa waana طalaaq mucallaq cala shart maantadan haddaan kula hadlo waad iga furantay ma furmaysaa maya maa xasala bihi اlإkhbaaru wاlإclaamu laa yadkhulu taxta اlhabr idan allahu khaaliqu kulli shay waata ilaahay inagu ogeysiiyey inuu wax walba abuuray madmuunulkhabar ma guda gelayo allahu khaaliqu kulli shay buu ilaahay abuuray ma suuragal aha laa yadkhulu taxta alkhabar saas aawadeed maadaama aayaadkaaba aynay suuragal ahayn sheegaya inuu ilaahay wax walba abuuray inay makhluuqo noqdaan oo taxta alkhabar gudagalaan aynay dhici karin dee idan qur-aanka waa inuu ka baxaa taasina waa jawaab kale buuyi qolyahaa lumay waxyaalahay deliishadeen waxaa ka mida inay yidhaahdeen qur'aanku waa majcuul inaa jacalnaahu qur'aanan carabiya wa kullu majcuulin makhluuq culammada ahlusunnati waljamaca waxay yidhaahdeen majcuul kastaa makhluuq ma aha wa jacala mar waxaa loo isticmaalaa bimacnaa khalaqa mar waxaa loo isticmaalaa bimacnaa sayara ama sama ama ictaqada bimacnaa khalaqa laakiin marka loo isticmaalayo hal mafcuul keliyay qaadataa wajacala aulumaati wannuur aywa khalaqa aulumaati wannuur laakiin macnaa sama ama ictaqada ama sayara marka loo isticmaalayo waxay qaadataa laba mafcuul halkanna laba mafcuul baa la siiyey sidaa aawoodee in khalqi lagu fasiraa ma suuragal ah oo layahay jacaladu waa bimacnaa khalaqa ma dhici karto saas aawadeed baa aayadda majcuul kasta makhluuqa ma dhici karto wa jacaluu almalaa'ikata aladiina hum cibaadu araxmaani inaatha miyay abuureen malaa'igta maya xaasha wakalla waxaa loo jeedaa waa u ictiqaadiyeen ama waa ku sheegeen waqad jacaltum allaha calaykum kafiila khalaqa in lagu fasiraa ma dhici karto marka jacala waa bimacnaa khalaqa uun sax ma aha warka noocaasi waa war baatila war baail wey abu nasr sijsi wadaad uu la doodayey ayuu wuxuu weydiiyey wadaad ashcari ah nebi muuse calayhi asalaatu wassalaam ma maqlay hadalkii ilaahay mise ma maqlin markaasuu haa waa maqlay markaasuu ma kulligii maqlay hadalkii ilaahay oo dhan mise bacdigii buu maqlay markaasuu maxaad uga jeedaa markaasuu wuxuu yidhi waxaan uga jeedo iska dhaafo adigu waxaad ictiqaadsantahay sheeg markaasuu aamusay buui markaasaan waxaan ku idhi buuhi waan ogahay hadalka ilaahay in la maqlo inaad adigu u qabin oo kalaam nafsaad aaminsan tahay ilaahayna sawd iyo xaraftoonna kuma hadlo ayaad leedahay oo ictiqaadkaagu yahay muuse inuu hadalkii ilaahay allah ka maqlaa agtaada maba dhici karto laakiin markaan ku weydiinayo su-aasha aan ku leeyahay kulligii miyuu maqlay mise bacdigii buu maqlay haddaad tidhahdo kulligii buu maqlay waxaa ka dhalanaysa kalaam ilaahay u sugnaaday fi lawali waalaakhiri inaanu jirin inuu muuse maqlay mooyaane taana waxaa ka imanaysaa inuu cilmulghaybka og yahay waana kufri waa gaalnimo haddaad tidhahdo bacdigii buu maqlay masaladii tabacudkee aad diidi jirteen ee cidda tidhaahda aad gaalaysiinayseen ayaa nadarkiina kuu soo celiyey adoo khaasi ah bimacnaa aada ku khasbanaatay ilaaba ilaa inaad ictiraafto qirato waxay yidhahdaan qolyaha mutakalimiintu min alashaacirati wahayrihim kalaamka ilaahay waa macnan waaxid waa macno keli ah laa yatacadad walaa yatabacad walaa yatajaza ma qaybsamaayo ma tacadudaayo inuu makhluuq yahay wax caddaynaya kani waa mutacadid oo suwar buu leeyahy oo aayaad buu leeyahy mar hadduu mutacadid yahayna waa makhluuq kalaamka ilaahayna waa macnaha daatada ilaahay ku qumay almacna alqaa'im bidaati illah marka tabacud iyo tacadud in lagu sheegaa ma bannaana yidhahdeen marka wuxuu sheegayaa tabacudkii aad diidaysay ayaa nadarkii kugu khasbayaa inaad qirto tabacudkana waxaaba sheegay qur'aanka afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd wuxuu kaloo allah yidhi wa min alaxzaabi man yunkiru bacdah marka tabacudkii waxaa sheegaya qur'aankaabaa tilmaamaya qur'aanka ayaa tilmaamaya bacdiba haddaba waxay yidhaahdeen qur'aanku inuu hayru makhluuq yahay maadaamaanu qur'aanka aanu ku iman sariix aanu ugu iman si cad saxaabadii asaaniid saxiixa aan lagaga hayn inay ku hadleen in laga tawaqufo miyaynay ahayn oo laga gaabsado maxaynu uga hadlaynaa sida casrigii horeba uga aamusay maynu uga aamusno waxaa soo baxay qole layaha waaqifiya oo tawaquf ku baaqays ha odhanin waa makhluuq iyo waa hayru makhluuq toonna tawaqaf waxay a'immadii ahlu sunnuhu ugu jawaabeen sida imaam axmed ibnu xambal intii dadku fitnadan aynay gelin oo aynay ka hadlin inay ka aamusaan waa ku fillaan lahayd laakiin mar hadday ka hadleen oo si baatila uga hadleen sida xaqa ah in looga hadlo oo la deliishado maxaa diiday haddii la yidhaahdo ashyaada qaar waa ku sii yaro dardaraynaa zawaa'id aynu ku sii caddaynayno haddii la yidhi saxaabadii may odhan waa makhluuq iyo waa hayru makhluuq toonna mar haddayna odhan yaynan odhan haddii caynkaa la yidhaahdo saxaabadu miyay yidhaahdeen ka tawaqufa maya casrigoodii fitnadan ma soo bixinba marka saas aawadeed in laga hadlo sida nusuusta iyo adilada u dhowaanshaha badan ee laga istimbaadayo in lagaga hadlo oo loo sheego oo baatilka la radiyo ayaa saxdu tahay shaygii baatilkaa la iskuma hortaagi karo oo laguma joojin karo tawaquf tawaquf laguma joojin karo waxay tahay sida nusuustii adiladu sheegayso in la deliishadaa saxdu tahay shubha haddaba la keenayaa ku saabsan markay culammadu yidhaahdeen man qaala alqur'aanu makhluuq faqad kafar ama fa huwa kaafirun kufriga waxay u jeedeen kufrun duuna kufrin ama kufri asqar bidaliil in a'immadii qaarkoodoo sidaa yidhi khulafadii cabbaasiyiintae fitnada ku dhacay ay salaadda ku xidheen kufre akbar hadday u jeedi lahaayeenna kumay xidheen salaadda sidaa waxaa sheegay bayhaqi wakayru waxaa soo naqliyay nawowi fii sharxi lmuhadab jawaabtu waxay tahay a'immadu markay yidhaahdeen man qaala alqur'aanu makhluuq fa huwa kaafir iyo tacbiirka kale ee faqad kafar waxay u jeedeen kufri akbar laa kufri asqar waxaa caddaynaya a'immada qaarkood inay yidhaahdeen man qaala alqur'aanu makhluuq faqad kafara kufran yanqulu can ilmilla faqad kafara kufra ridda tacaabir noocaasa inay kala cabireen oo qaar ay yidhahdeen wuxuu kufriyey kufri yanqulu can ilmilla iyo kufru ridda ayuu kufriyey a'immadii ahlu sunnaha bacdigood saas yadaa bay cabireen hadda ka eeg caqiidatu arraasiyeyn tacbiirada cidda cabirtay bay ka mid yihiin culamo kaloo badanna waa sheegeen marka kufri asqar umay jeedin haddaa xidhashada uu ku xidhay salaadda muraadkiisu muxuu yahay jawaabtu waxay tahay qofku isagoo kufri akbar ku dhacaa wakhtiyada qaarkood waxaa dhacdaa kufril akbarkii in lagu xukumo in laga baajiyo oo laysa kulu ma waqaca fi lkufri waqaca alkufru calayh ma aha mid kastoo kufri ku dhacay ficlan inuu kufriga xukum ahaan ugu dul dhacayo ta'awul baa jiray iyo jahli jahli aw ta'awul shaykhulislaam ibnu taymiya wuxuu odhanayaa khulafadii cabbaasiyiinta ee arrinkaa ku dhacay iyagoo arrinkay ku dhaceen kufri akbara yahay haddana a'immadii may gaalaysiinoo milladda kamay saarine umaro mu'miniinta amiira u ah inay yihiin bay u qabeen waxay ugu cudurdaareen garashawaaga aynay garanayn iyo taqliidka cidda arrinkan ku tagtay ee ay culammada moodayeen ee warkooda ay ku qanceen taqliidkay qalliteen baa loogu cudurdaaray oo kufrigii looga baajiyey marka waxay uga cudurdaareen kufrigii laakiin dulmiga iyo waxa ka sokeeya loogama cudurdaarin daarin wuxuu tilmaamayaa cudurdaarku inuu tajazu'i karo wakhtiyada qaarkood oo ruux kufriga looga cudri karo iyadoo wixii kufriga ka sokeeyey aan looga cudrayn bimacnaa cudurdaarkii uu noqonayo loo cudraayey yacni mid qaybsamay uu noqonayo waata odhanaayo majdu bnu taymiya kulu bidcatin kafarna daaciyata ilayha fainana nufasiqu lmuqallida laha bidco kastoo ka daaciga u ah aan ku gaalaysiino ka muqalidka u ah waa ku faasiqaynayna majd ibnu taymiya odhanaya markaa sheikhu waxau idhi raximah ullah kelimaadka ilaahay iyo qudrada ilaahay iyo sifada ilaahay iyo sifaadka ilaahay dhammaan waa kaamil waana hayru makhluuqa sifaadka ilaahay dhammaantood waa hayru makhluuqa kelimaadka ilaahayna waa dhammaystiran yihiin nuqsaan ma leh khalal ma leh wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa cadlaa wa tamat kalimatu rabbika sidqan wa cadlaa ay sidqan fi alakhbaar cadlan fi laxkaam xagga khabaradeedu waa wada run oo khabar kasta oo ku yimi hadalka ilaahay waa run xukum kasta oo ku yimina waa cadaalad marka nuqsaan ma leh ceeb ma leh khalal male waa kaamila acuudu bikalimaati illaahi ataammaati min shari maa khalaq attaammaat nuqsaan waa ka madhan tahay tashbiih waa ka madhan tahay khalal waa ka madhan tahay ceeb waa ka madhan tahay waana daa'imaat waa qaar daa'im ah weligood waa jirayaan waana azaliyaat oo sifaadka ilaahay waa azali waxaa la yidhaahdaa waa shayga aan bilow lahayn wakhti uu ka soo bilaabmay male ee weligiiba waa jiray abadina waa shayga aan nihaayo lahayn ee abadal aabaad jiraya ilaahayna sifaad u kordhi maayaan sifaadka ilaahay ma ziyaadayaan oo sifo rabbi aan hore ugu sugnayn oo dib uga sugnaanaysaa ma jirto magac ilaahay u kordhayaana ma jiro may soo derin sifaadka ilaahay may soo derin rabbina marnaba naaqis ma ahayn marka kamaal baa ilaahay u siyaaday lama yidhaahdo wax walba ilaahay waa ogaa waana og yahay wax walba ilaahay waa awoodaa shay kastoo daatadiisa u mumkino u suuragal ah mumkinun bidaatih ilaahay qaadir buu ku yahay ha doono inuu jirsiiyo ama yaanu doonin la odhan maayo wuxuu doonay keliyuu qaadir ku yahay ee waxaanu doonin qaadir kuma aha lama odhanayo ee shay kasta oo suuragal ah ha doono ama yaanu doonin qaadir buu ku yahay qaar baa waxay doonaan qudrada inay ku khasisaan waxyaalaha bacdulmumkinaat oo ah intuu doonay markaasaa waxay yidhaahdeen shaygu iskii haba u suuragal ahaadee haddaanu ilaahay doonin oo aanu doonaynba inuu jirsiiyo inuu qaadir ku yahay lagu sifayn maayo markaasi waa baail mumkinaadka qudradu caam bay ku tahay qul huwa alqaadiru calaa an yabcaa calaykum cadaaba min fawqikum aw min taxti arjulikum aw min taxti arjulikum ilaahay wuxuu qaadir ku yahay inuu cadaab idinkaga keeno xaggiinna kore xagga sare cirka inuu cadaab idinkaga soo shubo rabbi qaadir buu ku yahay cadaab caam ah kulligiin halaagaya ama xaggiinna hoose inuu cadaab idinkaga keeno oo dhulka idinla wada gooyo ilahay qaadir buu ku yahay markay aayaddaasi soo degtay nebigu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi markuu intii hore akhriyey acuudu biwajhik ilah wejigaagaan magan galay aan ka magan galay inaad cadaab xagga kore nagaga keento yani cadaab caam ah aw min taxti arjulikum markaana wuxuu yidhi acuudu biwajhik ilah wejigaagaan magan galay arrinkaa ka magan galay ilahayna waa ka magangeliyey saas aawoodee ummatu muxamed cadaab caama ah oo ku dhacaya oo lagu wada rogayo kuma dhacayo ma jirayo ma jirayo bacdigood laakiin cadaab in lagaga keeno xagga sare ama xagga hoose way dhici kartaa adilada qaarkeedna waaba sheegtay yakuunu fii ummatii qadfun wa khasfun wa masxun ummadayda qayb ka mida waxaa ku jiri doona qaar xagga samada cadaab lagaga soo shubo lagaga soo tuuro dhagxan iyo qaar dhulka lala gooyo iyo qaar suuraddooda la bedelo marka ta nebiga laga badbaadiyey waa in ummaddiisa cadaabka lagu camimo laakiin bacdi ka mida inuu ku dhaco taasi waa suuroobi kartaa xadiiskuna waa sheegaya albani waa saxiixinaya xadiiska fi saxiixa sifaadka ilaahay waa ka wen yihiin inay sifaatka makhluuqaadka shabbahaan laysa ka milihi shay ilahay wax la midi ma jiro falaa tadribu lilahi alamhaal ilaahay wax tusaalayaal ha ah u yeelina walam yakun lahu kufuwan axad wa qasurat canhu fitanu alwaasifiin kuwa sifaynaya fiirooyinkooda iyo garashadoodu waa ka gaabatay inay sifaatka ilaahay qaabka ay yihiin iyo xaqiiqadooda ay haleelaan laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa allah siduu yahay allahun baa garanaya waatay culammadu yidhaahdeen kullu maa khaطra fii baalika min suuratin aw kayfiyati faallahu bikhilaafih wax kastoo qalbigaaga ku soo dhaco oo suurad ah ama kayfiye ah ama qaab ah allah waa ka duwan yahay siduu allah yahay qalbigaaga kuma soo dhici karto shaydaanku wakhtiyada qaarkood buu ruuxa suurad u dhiibaa ou yidhahda armu ilaahay sidan u egyahay suura khayaariya intuu u sawiro ayaa laga yaabaa inuu qalbigiisa ku soo tuuro waa inuu iska daafacaa waa inuu ictiqaadiyaa inaanu ilaahay u ekayn saas suuraddiisuna aynsa ahayn kayfka allah uu yahay qalbigaaga kuma soo dhici karto jannadii oo makhluuqa ahi kayfkay tahay haddaynay qalbigaaga ku soo dhici karin famaa baalu khaaliqi iljanna walaa khatara calaa qalbi bashar wax kastoo qalbi bashar ku soo dhaca jannadu inay ka duwan tahay xadiiska laga daliishanaya nafta kugu jirtaa ma garanaysid qaabkay tahay khaaliqii abuuray saad u garan kartaa qaabkuu yahay halkaa kayfka aan baraarujiyo waxaa jirta tacaabiir salafku ay isticmaaleen istawaa calaa carshii bilaa kayf yanzilu bilaa kayf erayga bilaa kayf inay isticmaaleen baa jirta bacdi baa waxay u fahmeen oo sheekh casriga noolaa ka mid ahaa kayfka in allah laga nafinaayo la odhanaayo rabbi kayfba kuma sugna mid macluuma iyo mid majhuula toonna midaynu garanayo midaynaan garanayn midnaba kayf waa ka nasahan yahay waxaanu cuskaday lafdiga daahirkiisa bilaa kayf iyo tacbiir laga sheegay a'immada qaar inay yidhaahdeen walkayfu canhu marfuuc laakiin culammadu waxay yidhaahdeen kayfka la nafinaya waa kayf inaga macluum inoo ah aynu garanayno laakiin kayf aynaan garanayn lama nafinayo shayga aan kayf lahayna waa shay aan jirin maa min mawjuudin ilaa walahu kayf shay kastoo mawjuud ahi oo jiraa kayf buu leeyahay waxaan kayf lahayn waa waxaan jirin aimaduna kayfka waa sugayaan laakiin waxay leeyihin kayfka ma garanayno laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa ila huwa waa istinaa bacda nafyi walistinaa bacda anafyi ihbaat sida qaacidadu tahay hadal la nafiyey haddii wax laga soo reebo waxa la soo reebay waxay noqonaya muhbat wax la sugay laa yaclamu kayfa huwa ila huwa allah kayfku yahay waa garanayaabaa macnuhu u dhacaya ila waa istinaa bacda nafyi ilaadu waxay u saaraysaa xukunka horee la soo sheegay xukunka kulli diga abay u saaraysaa xukunka horena wuxuu ahaa kayfku macluum ma aha allah keliyu u yahay macluum baa macnuhu dhacaya laa ilaaha ila allah macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah mooyaane allah in xaq lagu caabudo waa jirtaabaa macnuhu dhacaya ama laa ilaaha ilaa huwa macbuud la caabudaa xaq ma aha allah mooyaane allah in la caabudaa wa xaq baa macnuhu dhacaya wahaa waata culammadu ay sheegeen ay yidhaahdeen صifaat اllahi macluumaة lana bاctibaar majhuulaة cana bاctibaari aakhar صifaadka ilaahay si waa u garanaynaa macluum bay inoo tahay sina waa uga jaahilnahay bاctibaari اlmacnaa waa u garanaynaa bاctibaari اlkayfi wاlkunhi wاlxaqiiqa uma garanayna waa ka jaahilnahay a'immada qaarkood markii la weydiiyey oo lagu yidhi kayfa اstawaa waxay yidhaahdeen ilaahay inoo sheegay inuu carshiga ka koreeyey inooma sheegin kayfiyada istiwaagiisu yahay inooma sheegin kayfiyada uu nusuulkiisu yahay inooma sheegin cilmulghaybkana qadarka laynooga sheegay bes ayaynu ka ognahay wax kale kama ogeyn marka inay keyb tahay tilmaameen hadallo badan ay ku caddaynayaan bay culammadu tilmaameen mawduucaas marka kayfka la nafinayaa waa kayf innaga inoo macluum ah markuu imaam maalik leeyahay walkayfu majhuulun wuxuu u jeedaa innagaa ka jaahila taasuu tilmaamaya ila ilaahay jahli laguma sifeeye ilahay cilmaa lagu sifeeya cilmi cilmi ilahay kayfkiisa waa garanaya marka saas aawadeed mas'alada kayfka waa inaad ogaataa ogaalkeenna aynu garanayaan laga nafinayaaye wujuudkeeda asaalatanba la nafin maayo ilaahay kayf waa u sugnaaday kayfka u sugnaadayna rabbi isagaa garanaya inagu garan mayno sifaadka ilaahay waxaa la wada mariyaa ariiq keli ah alqowlu fi sifaati kaalqowli fi daat waa qaacido waxaa lagu odhanaya waxaa daatada laga yidhi sida ilaahay daata loo sugaayo aan dawaadka makhluuqaadka la mid ahayn ee ka duwan ayaa sifaadna loo sugayaa sifaadka makhluuqaadka aan la mid ahayn a'immada qaarkood markii la weydiiyo lagu yidhi siduu istiwaagiisu yahay waxay yidhahdeen kayfa daatu say daatadiisu tahay waxay doonayaan qofka inay ifxaamiyaan markaas daatadiisa dee kayfkeeda lama garanayo dee saasoo kalea sifaadkiisa kayfiyadoodana aan la garanayn shaygana kayfkiisa sidiisaba waxaa lagu gartaa saddex mid in shaygaasi yahay shay la arko oo dabeed aragga la arkay lagu garto kayfkiisa iyo inaan isaga la arage shay la masiila oo la midoo shabbaha in la arko oo looga qiyaas qaato kayfkiisa waa lagu gartaa waa mid labaad mid saddexaad waa lagu gartaayoo bilkhabari asaadiqi war dhab ah oo run ah in lagaga warramo kayfkiisa saddexda midna looma hayay culammadu yidhahdeen oo ilaahay hayb buu inaga yaho maynaan arag shay ilaahay u dhigma ama shabbahaana maba jiro iska daa inaynu aragnayn khabar waxii laynagaga warramay kayfka allah uu yahay ama kayfka sifaadkiisu yihiin khabarulwaxyi in laynagaga warramayna ma jirto saas aawadeed ariiqi cilmiga lagu ogaan lahaa waa masduud waa awdayn sifaadka ilaahay waxaa laga qaataa qur'aanka iyo sunnada laa yutajaawasu alqur'aan walxadiid wuxuu ilaahay isku sifeeyaa lagu sifeeyaa ama rasuulkiisu sala allahu caleyhi wasalam ilaahay ku sifeeyey sifaadka ilaahay qayb waa manfi qaybna waa muhbat mid walba sideedaa loo raacaa dhammaan waa in tashbiiha laga nefiyaa waa inaan taxriif lagu samaynoo macnaha aan laga bedelin lafdiga sida daahirka ku yahay waa inaan takyiif la samayn oo qaab in la xadido ama la ictiqaadiyo ama lagu sheego mucayan ah waa in laga gaabsadaa kayfiyada waa in lagu sameeya tafwiid marka asalka macnaha la sugo waa in sifaadka ilaahay la sugaa ihbaatan bilaa tashbiih wa tanziihan bilaa tactiil sifaadka ilahay waa la sugaya qur'aanka iyo xadiiska iyadoo la raacayo min hayri taxriifin walaa tactiil wa min hayri takyiifin walaa tamhiil yani waxaa laga nafinayaa tashbiih ama tamhiil culamada qaar tamhiilkaa fiican bay yidhaahdaan bacdina waxay yidhaha waa bimacnan laakiin lafdiga qur-aanka qur'aanka maadaamay waafaqsantahay leysa ka milihi shay bay door bidaan lafdiga tamhiilka iyadoo tamhiil laga madhnaysiinayo oo la odhanayo kuwa khalqiga lama mid aha iyadoo iyo qaab aan loo sheegayn mucayan ah iyadoon tacdiil lagu samaynayn oo macnaha ay leedahay aan laga madhnaysiinayo iyadan macnaheeda la taxriifinayn la bedelayn yani ta'wiil baila ah. waa in sifaadkii la sugaa oo saa loo ictiqaadiya sifaadkaasi ha ahaadaan sifaat hubuutiya ama sifaat salbiya noocay doonaan ha noqdaan waa in sideeda loo rumeeya loo raaca qariibun bilijaaba ilaahay waa dhow yahay aqbalaadda uu aqbalayo ducooyinku ku dhow yahay wa qurbu ijaaba waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwat addaaci ida dacaan wa qurbu ijaaba qurbi caama rabbi ma lagu sifaynaya kani waa qurbi khaas ah qurbiga qurbu ijaaba la yidhaahdaa qurbiga ajiibitaanka iyo aqbalaadu waa qurbi khaas ah qurbi caama ma lagu sifaynaya oo la odhanaayo ilaahay cid walba waa u dhow yahay sida maciyada caamka oo kale ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaaheen haa oo qurbi caama waa lagu sifaynaya culamada qaarna waxay yidhaahdeen maya nusuusta uma hayno nas macnaha mutacayin ay u tahay in lagu xambaaro qolyaha qurbiga caamka ah rabbi ku sifaynaya oo looga jeedo qurbiga caamka cilmi inuu ilaahay ugu dhow yahay labada aayadood ee suuratu alwaaqica iyo suuratu qaaf ku soo arooray cilmi ku fasireen laakiin bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen qurbi caam ah nusuusta kuma hayno iyadoo ilaahay lagu sifaynayo qurbigaa khaaskaynu ku haynaa wa naxnu aqrabu ilayhi minkum iyo wanaxnu aqrabu ilayhi min xabli lwariid waxaa looga jeedaa malaa'igta tafsiirkay arjaxaan culamo badani waa saas ibnu kasiirkuna tafsiirkiisa wuxuu arjaxayaa in malaa'igta lagu fasirayo saasuu arjaxaya mutacayinna maaha buu ihi macnaha kale in lagu xambaaraa oo cilmi la yidhaahdaa waayo wa ana aqrabu ilaahay ma odhan ee wa naxnu aqrabu buu yidhi mawaadiic sidanoo kale shabbahdo ay u soo aroortay iyadoo malaa'igta loo jeedana waa soo aroortay inaa naxnu nazalna adikra wa inaa lahu laxaafiduun malakul jibriil baa loo soo dhiibay marka qariibun bilijaaba cinda su'aal waxaa la mid a ah xadiidka ina aladii tadcuunahu aqrabu ilaa axadikum min cunuqi raaxilatii tadcuunahu baa ka horaysa oo qurbu ijaaba inuu yahay taasaa qariina u ah qurbu ijaaba baciidun bitacasusi laa yunaal yacnii adayga iyo cizada iyo xoogga ayuu ku adag yahay ku fog yahay oo lama gaadhayo waa cizo badan yahay ilahay waa casiiz waa qaalib waa mumtanic waa adeg yahay wax dhiba lama gaadhsiin karo inakum lam tabluquu durii fataduruunii waata xadiisulqudsigii ku soo aroortay muslim saxiixa ku soo wariyey min xadiis abi dar caalin calaa carshihi baa'inu min khalqih caalin ilaahay waa ka koreeyaa calaa carshihi carshigiisa ayuu ka koreeyaa baa'inun min khalqih khalqigiisu ka baxsan yahay baa'in waxaa loo jeedaa waa ka baxsan yahay khalqigiis baainun waa ka baxsan yahay min khalqihi khalqigiisuu ka baxsan yahay oo kuma dhex jiro mawjuudun ilaahay waa jiraa walaysa bimacduum midaan jirin ma aha walaa bimafquud mid la waayaan jirinna ma aha ilahay waa mawjuud culuwiga hore inuu soo marray waa soo sharxnay tacbiirka baa'inun min khalqih khalqigiisuu ka baxsan yahay culammadu waxay u keenaan litawdiix iyo tawkiid ay adkaynayaan culuwiga ilaahay sheegistay sheegayaan waxaanay ka mid tahay tacabiirta selafka laga soo naqliyey waxaa jira alfaado selafka laga soo raray oo culammadii hore ahlu sunnuhu ay isticmaaleen waxaa ka mida cibaaradan baa'inu min khalqih aimadii selafkaa sheegay waxaa la mida lafdiga xaqiiqa istawa calaa carshihi xaqiiqa waxaa ka mida macahum bicilmi ilaa shan lafdo oo noocaasa ah selafka laga soo naqliyey tawdiix ictiqaadka ay sii caddaynayaan ay ugu sii waadixiyeen oo ugu sii caddeeyeen oo ugu akideen oo ugu adkeeyeen ayaa jira marka erayganna saasuu ka mid yahay wax ijmaalo ku jiraana ma jiro macnihii la sheegunbuu sii caddaynaya sii adkaynaya ilaahay khalqigiisa waa ka baxsan yahay waana ka koreeyaa mawjuudun walaysa bimacduum cabduqaadir jaylaani wuxuu yidhaahdaa sida ku sugan kitaabkiisa algunya litaalib alxaq inuu ilaahay carshigiisa ka koreeyaa kitaab kastoo uu ilaahay soo rogay oo uu soo dejiyey waa ku sugnayd nebi kasto uu soo dirayna waa la soo diray hadda u fiirso nebi kasto uu soo diray ilaahay waa la soo diray kitaab kasto uu soo dejiyeyna waa la soo dejiyey ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen korraynta ilaahay koreeyaa kun daliil baa qur'aanka ku sugan oo u daliila alfu daliil nusuusta tanziilka sheegaysa nusuusta istiwaaga sheegaysa nusuusta yani markaa sheegaysa alcaliy iyo alaclaa nusuusta sheegaysa yani waxa weeye fawqiyada sheegaysa kullu dalika waa tilmaamayaan yakhaafuuna rabbahum min fawqihim wa huwa alqaahiru fawqa cibaadi istawaa calaa carshi alraxmaanu cala alcarshi istawaa uma istawaa ila asamaa a man fi اsamaa tanziilka nusuusta sheegaysaa tanziilu اlkitaabi min allah tanziilu min الraxmaan الraxiim tanziilu min xakiimin xamiid waxaa laga qaadanayaa koraynta ilaahay koreeyaa laga qaadanaya yudabiru اlamra min الsamaaءi ilى اlأrض ilahay waa koreeyaa nebi muuse calayhi الsalaatu wasalaam fircawn buu u sheegay ilaah sarreeyaa inuu u sugnaaday oo ilaaha sarreeya uu caabudaayo dabeedna waa kii yidhi iyo hamaan bni lii sarxan lacalii ablugu asbaab asbaab asamaawaati faatalica ilaa ilaahi muusa wa inii laadunnuhu kaadiba yani wuxuu sheegayaa waxaan u malaynayaa buu ihi inuu been sheegaayo markuu yidhi ilaah koreeya ii sugnaaday qaar baa bedelo waxay yidhaahdeen in la yidhaahdo ilaahay carshiga waa ka koreeyaa waa sarreeyaa waa caqiidatu fircawn subxaana allah xaggee caqiidatu fircawn ka tahay fircawn isagu waa jaxdinaya waa dafiraya ee waa caqiidadii nebiyada waa kan yidhi wa innii la adunnuhu kaadiba inuu been sheegayaan u malaynayaa markuu yidhi rabbi korreeyaa ii sugnaaday isagu waa beensanayaaba beentiisaan gunta soo xaadhayaa buu leeyahy saasuu isagu u wadaa a'immadii ahlu sunna waa deliishadeen aayadaha iyagoo u deliishanaya korraynta ilaahay korreeya markaa nebi muuse inuu ilaahay la soo diray inuu sheego inuu koreeyo ilaahay ayaa laga qaadanayaa oo ayaadku tilmaamayaan mawjuudun iyo laysa bimacduum waa min baab alikhbaar waxaa kale jira asmaa iyo sifaat iyo akhbaar culammadu waxay dhahaan baabu sifaati awsacu min baabi alasmaa baabka sifaatku waa ka waasaxsan yahe waa ka guda ballaaran yahay baabka asmaada baabka sifaatkaa guda ballaadhan baabu likhbaari awsacu min baabi alasmaa baabu sifaatkana waa ka ballaadhan yahy labada waa ka ballaadhan yahy maaha shayka rabbi lagaga warramaayo marka la sharxayo ilaaba ilaa in nasan ay u timi inay shardi tahay marka alfaadan iyadan iman ayaa maadaama macno saxa ay sheegayso lagu sii sharxi karaa lagu tawdiixin karaa laakiin asmaadiisa mawjuud iyo macduum kama mid aha halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk